iyagoo isla socda hal mar la dhigo ayuu baabkan u baabya weeyaan xadiidka kun iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai aleh raxmat lla akhbarana ziyaad ibnu abi ayuuba maxaa idin qoran daluyata daluyata soo saa idinma qorno ya dalwiya maaha laanka waxaa weeyaan waa in la shido oo weliba la godo ya daluya miya haye daluya haye ya shadayn sooma nacam laanka maadaama hadduu godan yahay waawna ay ka dambaysa daluyata weyaan daluyata hahy akhbarnaa ziyaad ibnu abi ayuba daluyata magacaas wuu nici jiray wuuna ka xanaaqi jiray marka la yihahdo daluyada la yihahdo waa iqatun xaafid qaala xadaثna ibnu culaya waa ismaaciil ibnu culaya iqatun eh, habt weyaan qaala ama xaafid qaala xadaثna ayuub ibn abi tamiimata asakhtiyaani iqatun xujatu min kibaar اlcubaad can naafic mowla cabdillahi bni cumar iqa can ibni cumar cabdillahi bn cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhuma rafacahu ay ila اnabiyi salى اllahu alayhi waali waslem qaala nabigeen wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam rafacahu bedelkii qaala rasul lah sal slm uu dhihi laha raawiga haduu yidhah rafacahu uu kor yeel nabigu kor yeelay waxaa weeyaan waa qaala rasul lah inuu yidhi ay la sootay ama can rasuulilahi ama ana rasul lah sal l slm ina alyadayni labada gacmood nabigeena dhihi calayhi sala slam tasjudaani way sujuudaan kamaa yasjudu lwajhu wejiga siduu u sujuuda ay labada gacmoodna u weliba khaasatan calacalaha weeyaan fa idaa wadac axadukum midkiin hadduu dhigo wajhahu wejigiisa falyadac ha dhiga yadayhi labadiis gacmoodna ha dhiga weyaan wejiga iyo gacmaha isla dhigo wa idaa rafacahu markuu wejiga kor u qaadana falyarfachumaa labada gacmoodna kor ha u qaado weyaan sujuudi markaad sujuudaysa wejigii waa dhigtay gacmahii dhig weyaan markaad soo qaadana gacmihii soo qaad sidaa weyaan marka labadiiba in loo baahan yahi in la dhigo ayuu baabkan ama xadiidkan caddaynaa weyaan axaadiista noo imaan doonta oo baabka ma caawa u badan waxay ka sheekaynayaan acdaa sujuud qaar toos u sheega oo waxaa weeyaan toddobadii xibnood oo lagu sujuuday sheega noqdeena qaar gacmihii gooni u sheega noqdeena qaar wejigii gooni u sheega noqdeena marka waa acdaa sujuudi weyaan sujuudda xibnihii la sujuudaayey ayaa marka baabkan ayuu u badan doonaa insha allahu tabaaraka watacaala xibnaha sujuudda laasimka ahna waa toddoba xibnood siduu nabiga noo sheegay sala allahu calayhi waali wasalam waa labada calaacalood iyo labada jilbood waa afar iyo labada gomadood amaba labada faraha hore faraha hore ee waxaa weeye lugaha waa lix iyo wejiga marka halkaas bariirta ah iyo sankana waa isla socdaan waa iyada hal ayaa laga soo qaadi haddii bariirta kaligeed aad saarto suuragal maaha ma ansaxayso haddii san kaligii la saarana sanka ma la saari karaa keligii horta qofka san dheeroo saa waa gooni oo la toogta laakiin in san keligii la dhigo ma suurageli waa laga yaabaa ha suuragal weya qofka inuu la doonto waa suuragal hadduusan keligiis dhiga ama eh, bariirta keligeed u dhiga waxaa weeyaan sujuuddaas kaamil ma ahan marka baabka isaga waa in aada loo ogaado intaas ayaa inta badan caawa insha allahu tabaaraka wa eh, uu ku dul wareegi doonaa iyo sujuuddii in eh, habkii loo sujuudaay iyo sifadeeda iyo waxyaabahaasna insha allah waa imaan doonaan qaybo ka mid ah biidn illahi caza wajal waayahay baabu baabun calaa kam الsujuud alىa kam الsujuud sujuudda intee lagu sujuudayaa miqa kam ta ayada waxaa weeyaan ma istifhaamiya mise waa khabariya ya waaya axsanta waaya xadiidka kun iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadii صaxiix qaala imam ns alي amat abana qutayma bn saciid qutayba ibnu saciid ibnu jamiil ibnu ariif albaqlaani wax raawi ah oo la yidhaahdo fi kutub sita khaasatan amaba guud ahaanba oo qutaybe la yidhaahdo lama arko oona ninkaan ahayn qutayba ibnu saciid ibnu jamiil ibnu ariif albaqlaani waa iqatu habt marka meelha lagu xiro heekh alimaam nasaa-i shuyuukhdiisana waa ragga ugu badan in lam yakun akarahum weyaan raximah اllah raxmata waasica qala wuxuu yihi xadaثna xamaad ibnu zayd ibnu dirham aljahdami iqaة habt faqiih can camr ibni dinaar iqaة habt can taawuus mowla cabdillahi bni cabaas iqaة faqiih can bni cabaasin radia allahu tacala canhuma qala wuxu abdulahi bn cabaas umira الnabiyu nabigan waxaa la faray salى اllahu alayh wali waslm annagana waa farannahay wixii nabiga la faray sal slm wixii gooni ku waa gooni an yasjuda inuu ku sujuuda calaa sabcati acdaa calaa sabcati acdaai calىa sabcati acdaain toban todoba xibnood inuu ku sujuudo ayaa nabig la fara sal slm walaa yakufa uusan reebreebin shacrahu timihiisa uusan celcelinin qofki waa timo bislah oo timihiisa ay jilacsan yihin qofka timihiisa ay adagyihin muxuu reebreebi waaye walaa hiyaabu maradiisana yuusan waxaa weeyaan reereebin ayuu nabigeenna ayaa la faray sala allahu calayh wasalam marka toddoba xibnood in lagu sujuudo iyo maradii iyo go-ika muxuu ahaa madax kuu saarnaa iyo cimaamadii iyo timo dheer haddii aad leedahay iyo waxyaabaas inaad celcelineen ood gadaal u celcelinin ayaa nabigeenna la faray sala allahu alayhi waali waslm aan loo celcelinin ayaa nabiga la faray sal lla slm musa nabigeen u celcelinin annagana waa farannaha weeyaan hay wa allaha amara almu'miniina bima amara bihi almursaliin waa qowlka nabigeena sala allahu alayhi waaalihi waslem waxaadna ku soo marteen kitaabka u horey kutubaha oo ahaa alarbacuun annawowiya waayahay xadiidka amaba baabka kow iyo afartanaad tafsiiru dalika calaa kam kam sujuud tafsiir la fasirayu baabkan u baab yahay ti ayaa la fasiraya xibnihii iyo howlihiha la fasiri xadiidka kun iyo afar iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qala imam n abarna qtay bn saciid qala xadana bakr ibn mudr almisri wa iqaة habt can ibn اlhaad yaziid ibn cabdilaah ibn usaamaة ibn اlhaad allayثi iqaة mukir haddii ibn اlhaad saas loo iطlaaqo asal ahaan wuxuu ku dhacayaa yaziid ibn cabdilaah ibn usaama ibn اlhaad wa iqaة mukir can muxamed ibn ibrahim الtaymi wa iqa lahu afraad axaadiid uu gooni la noqda ayuu leeyahay maxamed ibraahim haaliban ataymi buu noqdaa can caamir ibnu sacad ibn abi waqaas Eh, sacd bin abi waqaas ayaa waxaa weeyaan aabbow ah waa iqa an cabaas ibn cabdilmualib camu nabiy sala allahu alayhi waali wasalam waa nabiga adeerkiis cabaas ibn cabdilmualib abulfadl almaki weeyaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka weynaa laba sano ayuu da ahaan ka weynaa markii la weydiiyey adiga iyo nabiga ayaa weyn markaasuu nabiga ayaa weyn calayhi salaatu wasalaam ana hortiisaa laydhal laba sana ya <laughs> soo ma jeed yani meesha waa nin aad u xikmad badan ayuu ahaa isagoo gaal ah oonan soo islaamin ayuu nabigeena sala allahu calayhi wali wasalam baycat alcaqaba markii nimanka reer ansareed uu nabigeena la kulmaya alayh slat slam ayuu la jiray oo wuxuu lahaa wiilka anaa ilaalina waxaad yeelaysaan haddii aad muxuu ah carab iyo cajam collaytankooda diyaar u tihiin waa kaas qaato hubsada iska ilaaliyo marka gaalun ahaa bala socda raximka qiimaha uu leeyahy arka ya abu aalibna waad ogeydeen siduu nabigan u difaaci jiray sala allahu calayhi waalihi wasalam isagoo yar riwaayad taarikhii waxay sheegayaan isagoo yar ayuu dhumay canug yar isagoo ah ayaa la waayey muddo badan ayuu maqnaa hooyadiis marka waxay ku nadartay ilaah wiilkayga haddii aad ii celiso kacbada ayaan xariir ayaan saari kacbada dhan waxaan hogeyna xariir muddo kadib ayaa la helay marka abulfadl oo ah maxamed ah abasin cbdilmualib camu nebi sal slam markii la helay kadibna xariir ayay kacbada saartay ilaa maanta halkii ayaa la maryaa kacbada bahashaan madoobo saaran waa xariir khaalis oo nooc ugu qaalisan wa sanad walban waa la bedelaa waxaa laga keeni jiray inta sacuudiga ay batroolkii dhaqaalan ay helin masar xaggeeda laga keeni jiray weli munkaraad badanna way la socon jireen oo yacni waxyaaba mukhaalafaad oo bidaca aa ah la socon jiray marka xilli dambe oo dhaxahaasa oy batroolka heleen dhaqaalaha ilaahay uu ku shubay ayay joojiyeen cabaas ibn cabdilmualib waa taqaanaan oo yani eh, fadliga uu leeyahay iyo nabigeena sal اه sl intuu garab istaagay yowma xunayn markii muxuu ahaa wa yowma xunayni id acjabatkum karatkum falam tugni cankum shaya id acjabatkum karatkum falam tugni cankum shaya uma walaytum mudbiriin xilligaasaa marka nabigeena sal اla slm baqashiisa waxaa hogaankeeda hay cabaas markaasaa nabigeena muxuu ahaa baqashii ayuu cadowgii leebabka iyo yacni warmaha iyo soo tuuraayey ayuu baqashii nabigeena geesnimi isla aaday calayh slat slam markaasaa wuxuu leeyahy ana nebiy ana ibna cabdilmualib anig nabi nabiga ayaan ahay ama nabi ayaan ahay ina cabdilmualibna waan ahay oo dhanna ilaahay baa ila jiro subxaana wa tacaala oo eh, ku kalsoonahay dhanna geesnimo ragnima u dhashay oo cabdilmualib ayaan ku joogaa ayuu nabiga lahaa sala allahu calayh ali waslem markaasuu eh, waxaa celinayay oo inay baqashii ku dheggan koorheeda ku dhegan cabaas bin cabdilmualib radia allahu tacala canhu wa weliba isagoo marka ayada islaanimadiisna ay cusub tahay oon aad weliba u gaamurin laakiin isagoo gaal ayuu naga difac jira sal slm waxaad u maraysa marka amaba uu yani in meel fiican u aado oo raggaas ballanta la galaya inay ballanta ugu bixin ayuu la hubsanaayey radia allahu tacala canhu ardaa waaya can cabaas bn cabdilmualib radia allahu tacala canhu ardaa anahu cabaas bn cabdilmualib samca wuxuu maqlay rasul ayuu ka maqlay sal slm yqul rasuulkeen isagoo idaa sajada alcabdu addoonka duu sujuuda sajada minhu xaggiisa waxaa ka sujuuda sabcatu raabin araabin ay acdaain weeyaan todoba nacam toddoba xibnood ayaa waxaa weeyaan ayaa ka sujuuda sidaa weeyaan wejhu wejhu wejigiisa wuu sujuudaa wa kafaahu labadiisa calacaloodna way sujuudaan wa rukbataahu labadiis jilboodna way sujuudaan wa qadamaahu labadiisa gumadoodna way sujuudaan oo loola jeedo faraha hore ee lugaha saa weeyaan baabka laba iyo afartanaad asujuudu cala aljamiin wejiga in lagu sujuuda ayuu baabkan u baabay xadiidka kun iyo shan iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي alي raxmat lla akhbarana moxamed ibnu slmة almuraadi اljamali iqaة habt wاlxaariث ibnu miskiin qira'aة calيh waan asmc iqaة faqiih wlafdu lahu lafdigana noo imaan doona waxaa iskala ninka la yihahdo alxarit miskiin labada nin baa iskugu tageen oo labadiiba alimaam annasai caleh raxmatullah uu ka maqlay laakiin lafdiga hadda uu noo soo naqliyey waa lafdiga eh, alxarit ibn sheekhiisii oo sida tooska aan wax ugu baran jiray raximahum ullah can ibn qaasim cabdiraxmaan ibn qaasim waa saaxibu maalik waa iqa weeyaan qaala wuxuu yidhi xadaanii malik ibn anas imam da can yaziid ibn cabdillahi ibn alhaad mawjadan cabdilahi bn haadigaas mararka qaar usaama ayaa dhexdala geliya marna waa lasaga tagaa marna waa lasaga tagaa sidaa weyaan yaziid marka waxaa weya ibn haddii aad maqasho waa ninka yaziidka weya yaziid ibn cabdilaah ibn haad waxaa weya mukir can muxamed ibn ibraahim ataymi iqaة lahu afraad ah, ibn weyaan can abi slmة ibn cabdiraحman waa iqaة can abi saciid اlkhudri radi اllahu taala arda qaal wuxuu yidhi masaxanay basurat aynaaya labadayda indhood waxay arkeen rasuulahi baa arkeen sala allah alay slam nasiib badana calaa jabiinihi dhafoorkiisa iyo wejigiisa iyo wa anfihi sankiisa aharu lmaa biyaha waxaa weeyaan raadkooda uu ku yeelo iyo watiin dhooba min subxi leylati ixdaa wa cishriin subaxa habeenkii ay labaatan iyo kowga bisha ramadaan ahayd nabigeena sal l sl wejigiisa oo dhooba iyo macalsanka ilaa xataa dhafoorada jabiinka inta badan waxaa loo isticmaalaa dhinacaas dhinacyadaa loo isticmaalaa laakiin hadda maqsuudka waa weji inta laguma sujuuda saas in loo sujuuda wax jiro ma laakiin waxaa dhici karta in dhoobadii uu muxuu ahaa kulli inta wada dhexgalay xitaa ay dhafoorkii ay gaarteen waa suuragal in jabiinkana weji loola jeedana labada waa suuragal weya wallaahu aclam mukhtasarn xadiidka waa muxuu ahaa waa dheera laakiin waa la soo gaabiyey الsujuud calى اأnf sanka in lagu sujuuda oon laga maarmaynayo baabkan u baabi xadiid kun iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiid صaxiixa qaala الimaam النasي alي mat akhbarana أxmed ibnu camr ibnu sarx ninkaas almisri waa iqa wa yunus ibnu cabdilaclى waa iqa wاlxaariث ibnu miskiin qira'aة calayh wa ana asmc wاlafظ lahu waa iqaة faqiih can ibni wahb cabdulahi bn wahb waa iqaة habt faqiih can bni jurayj cabdilaiiz cabdilmalik ibn cabdilcaziz bn jurayj waa iqaة habt yursilu wayudlis can cabdilahi bn طaawuus waa iqaة faadil caabid can abihi abihiis oo طaawuus ibn kaysaan ah waa xirowga cabdillahi bn cabaas radia allahu tacala canhuma wa raxima طaawuus wa jamiica aruwaat can ibn cabaas wuxuu ka wariyey ibn cabdilmualib ninka la yihahdo ibn cabaas cabdullahi bn cabaas bn cabdilmualib ibn cami nebi sal slm xabr اlumma waturjumaan qur'aan ana rasul rasulka sal sl rasulkan wuxuu yidhi umartu waxaa lii faray an asjuda inaan ka sujuudo calaa sabcatin toddoba ayaa lii faray kow laa akufa inaan reebin ashacra wala hiyaaba umirtu waxaa lii faray wey alla akufa inaan reebin ashacra timaha wala hiyaaba dhararkan aan reebin aljabhati wejiga iwalanfi sanka iwalyadayni labada gacmood iw rukbatayni labada jilbood iw alqadamayni labada gomadood oo faraho loola jeedo weya sida noo imaan doonta insha allahu tabaaraka watacaala ayaa lii faray hahay marka jabhadaas maxaa lagu kasriyey iyo anfigaas anfiga iyo eh, yadaynka iyo rukbataynka iyo qadameynka waxaa lagu cadfay jabhada laakin jabhada maxaa lagu hoos dhaway bedel axsant nacam sabcada ay bedelka ta weyaan baabka afar iyo afartanaad asujuud al labada gacmood in lagu sujuuday baabkaan u baabiyey xadiidkii iyadoo jimlaan waana la siinaya iyadoo tafaariiqan waana la siinaya xadiidka kun iyo toddoba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai caleyh raxmat ullah akhbarna camar ibnu mansuur nasaa wa hiqatun tabt qaala xaddaana almucallaa ibnu asad wa hiqatun tabt qaala xaddaana wahayb wahayb ibnu khaalid ilbaahili weeyaan wahayb ibnu khaalid ilbaahili wa hiqatun tabtun tagayara biaakhirihi can cabdillahi bni طaawuus wa iqat faadil caabid can abihi abis طaawuus bni kaysaan raximahum اllah can ibni cabaasin radi allahu tacala anhuma can الnabiy nabig wuxuu kor sal slm qal nabigan wuxuu yidhi umirtu waxaa lii faray an asjuda inaan ku sujuuda calىa sabcati acdumin toddoba lafood ama xibnood inaan ku sujuuda ayaa lii faray cala ljabha wejiga wa ashaara wuxuu ku ishaaray biyadihi cala lanfi sankana wuu ku ishaaray walidayn labada gacmood oo calaalaha warukbatayn labada jilbood iyo wa aطraafi اlqadamayn labada gomadood daraftooda oo faraha ah sidaa weyaan faraha xaggee la aadinaya qiblada la aadini saal gadaal looma jeedinay sida dadka qaar ay sameeyaan baabu sujuudi cala rukbatayni laba jilbood in lagu sujuuday ayuu baabkan u baabay xadiidka kun iyo toddoba iyo sagaa sideed iyo sagaashanaada cafwan waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alي ramat lla akhbarana moxamed ibn mansuur maki alkhuzaaci aljawaaz wa iqa wa cabdullahi bn moxamed ibn cabdiraxmaan الzuhri wa saduuq qaala waxay yihi xadaثna waxaa noo warramay sufyaan waa kee sufyaankan ibn cuyeyna qowla waaxida labadaaba waa isla jiraan mogto hal nin ka soo qaad ibnu taawus cabdillahi bn taawus waa iqa can abihi abiis taawus ibn kaysaan ibn cabaas radi allahu tacala anhuma umira الnabiyu nabigan waxaa la faray sal l slm an yasjuda inuu ku sujuda calaa sabcin todoba wanuhiya waxaa laga reebay nabigeena sal slam an yakfita inuu reereebadha maxaa idin qoran ya sheekh nacam timaha inuu reebreeba iwa hiyaaba dharka calaa yadayhi inuu ku sujuudo ujeedaan marka unuhiya an yakfita الشhacر والثiyaab calىa yadayhi haye yahay labadiisi gacmood umir waxaa nebi sal yusida calىa sabcin calaa yadayhi inu kusujuud ayaa la faray ayadna waa la mid bedel ay ka tahay warukbatayhi labadiisa waxaa weya jilbood iyo waa طaraf asaabici farihiisa muxuu ahaa farihiisa lugaha darafkooda qaala sufyaan wuxuu yidhi ibnu cuyeyna raximah اllah qaala laa ibnu taawus cabdullahi ibnu taawus wuxuu noo yidhi wadaca wuxuu dhigay yadayh labadiis gacmoodna calaa jabhatihi wadaca wuxuu saaray yadayh labadiis gacmood calaa jabhatihi wejigiisa wa wuu mariyey calaa anfihi ayuu mariyey wa qaala wuxuu yidhi haada waaxidu labada gacmood oo intuu wejigii saa u saaray macamsanka wuu saa u mariyey ayaa wuxuu yidhi haada waaxidun kanayto macalsanka iyo wejiga lala qabo waa hal ayuu nabig yihi sal اllahu alayhi waali wasalam ibnu awus ayaa saaray marka nabigu ka soo naqlila ala sl slam limuxamed lafdigaas marka waxaa iskala moxamed ibn mansuur maki ayaa iskala sida weyaan oo cabdulaahi ibni moxamed ibn cabdiraxmaan zuhri iyo moxamed ibnu mansuur almaki ayaa isla wariyeen laakiin lafdiga waxaa iskale moxamed weyaan ibn mansuur baabu sujuudi cala qadamayn labada gomadood in lagu sujuudayo baabkan u baabay xadiid kun iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiix qaala imam nasai raxmat aleyh raxmat ullah akhbarana moxamed cabdillah ibnu xakam almisri hiqatun faqiih can shucayb ibnu leyth ibnu sacd alfihmi almisri hiqatu nabiyun faqiih aabihi waa taqaanaan waa imaamkii leyth ibnu sacd almisri imaamu ahli misra qaala wuxuu yidhi ambana waxaa noo maray ibnulhaad ibnulhaad waa taqana waa ibraahim haddaan soo marnay yid afan yaiid weyaan yaziid ibn cabdillahi ibn weyaan hahay ibnhaad marka waa ninka isaga ah raximah qaala wuxuu yidhi abarna mxamed ibn cabdilahi ibn cabdilxakm eh, almisri iqat faqih can shucayb ibn ley ibn sacd alfihmi almisri iqat nabiy faqih can ley ibn sacdi imaamu ahli misra qaala anbana ibnu alhaad can moxamed ibn ibraahim ibnu xari waaiqat lahu afraad ataymi weyaan can caamir ibnu sacd ibn abi waqaasin waaiqa can cabaas bn cabdilmualib radia allahu tacaala canhu anahu cabaas bn cabdilmualib samica wuxuu maqlay rasul sal sl yqul isagoo la idaa sajada alcabdu addoonka hadduu sujuuda sajada macahu waxaa la sujuuda sabcatu araabin toddoba xubnood wejhu wejigiisa ayaa la sujuuda wa kafaahu hay ayaa la sujuuda labadiisa calcalood warukbatahu labadiisa jilbood iyo qadamahu labadiisa gomadood ayaa la sujuuda saas ayuu nabigeenna sala allahu calayh wasalam yidhi alcabaas bin cabdilmualib oo adeerkii ayaa nabigeena ka sawariy sala allahu calayh wasalam baabu nasbi alqadamayni labada gomadood in la taago fi sujuudi sujuuda oo waxaa way aan la seexinin markaa sujuudaysa in saa loo seexiyo ama saa loo seexiyey ma ahan waa in la taago oy togmaan saa u togmaan weyaan marka ayuu baabkan u baabay xadiidka kun iyo boqolaad kun iyo boqolan gaar alxamdulilah ahbarana waxaa noo warramay waana xadiis saxiix akhbarana isxaq ibn ibrahim alxandali waa ibnu rahwey weeyaan qaala akhbarana cabda cabdatu ibnu sulaymaan alkilaabi iqatun habt weeyaan cabdatu ibnu sulaymaan alkilaabi iqatun habtun cabda haddii la ilaaqo ibnu sulaymaan alkilaabi waa sida weeyaan saha loola socdo ya cubayda ku qoran cabdawa cubayd waa ka bedeli ya maxaa tiri marka cabda haddii keligiis la dhiga ibnu sulayman waxaa weeyaan weyaan marka alkilaabi saas baa mara toos waaiqatu dabt isaga war ma cid la wadaagtana waa yarta qaala xadaثana cubaydillahi bn cumar ibn xafs alcumari waaiqatu dabt can mxamed ibn yaxya ibn xabaan alanصaari waaiqatu faqiih can acraj cabdiraxman bn hurmus iqaةu habt can abi hurayrata radi lahu tan arda an wuxuu ka wariyey riwaayat saxaabiyin can saxaabi abi hurayra oo taqaanaan ayaa hooyadii wuxuu ka warina oo ah ummuna dhammaanteen caaisha radi allahu taala ardaha qaalat waxay tiri ummuna caaisha faqadtu waxaan waayey rasuula rasulka sal sl daata leylatan habeen habeenada ka mida faintahaytu ilayhi nabigu waan gaaray wa huwa saajidun isagoo sujuudsan waqadamahu labadiisa gomadooda mansuubataan ay taagan yihiin wahuwa isagan yaquul uu leeya allahuma allayu inii aniga acuudu waxaan mangala birdaaka raalli ahaashadaada min sakhatika caradadan kaa wa bimucaafaatika cafintaadana waxaa ayaan magangelayaa oo min cuquubatika cuquubada ayaan kaa magangeli wa bika adiga ayaan minka adig kaa magangelayaa ya adiga cuquubadaada ayaan waaan waxaan magangelayaa cafigaada cuquubadaada ayaan ka magangeli adiga ayaan rabbiyo waxaa weyaan wixii adigu ciqaabi lahayd ama dembi on ood igu samayn lahayd oo dembiga lii ciqaabi lahaa ayaan magangalaya wabika adiga ayaan minka adig aggaada ka magangalaya laa uxsii ma koobi karo sanaan ammaan calayka korkaada ma koobi karo rabbiyo anta adiga kamaa anayta si u ammaantay ayaa tahay calaa nafsiga naftaada adiga ammaanta is ammaantay taas ayaa muxuu ahaa ammaantaada runtaa wey aniga ammaan kulama gaari karo baabu fatxi asaabic اrijlayni fi اsujuud atxi mise waa atxi atxi weyaan bilkhaa baabu fatkhi asaabici rijayn labada logood farahooda in la jilciyo la dabciyo fi sujuudi sujuudda ayuu baabkan u baab yahay fatkhigu waa dabcin alliin wa oo farihii intaad qotamayso sida muxuu ahaa qoray oo kale qod ma aha waad dabcinaysaa si ay u saaxdaan farihi haddii aad saa intaa u taagto aad jig ka siis oo muxuu ahaa ragga qaar ad arkaysa rag qaaraad akaaleyda qaar ku arki saasay u taagayaan markaasaa farhi hadii ay kal leeryihiin fartan markii agee istaagi tan unbaa istaagi dhahda sooma lakin wixi waa in laysu yara dabciyo oo si ay wixi wada gaaraan allahu mustacaan waa yahay baabu baabu fatki asaabic rajayn labada logood muxuu ahaa farahooda in la dabciyo fi sujuud sujuud ayuu baabkan u baabay xadiidka kun iyo koobaad kun iyo boqol iyo koobaad qaala alimam nasai alي amat abarna moxamed ibn bashaar bundar weyaan iqa habt qala xadaثna yaxya bn saciid الqaطaan iqaة habt xuja qala xadaثna cabdاlxamiid ibn jacfar alanصari wa saduq rubya bاlqadr qadariyin ayaa lagu tuuray qala wuxuu yihi xadaثanii waxaa ii warramay moxamed ibn caطاء alqurashi alcaamiri iqa can abi xumayd الsaacidi abi xumayd saacidi magacii saxaabiga ma taqaana ya haidinku taagnaato waayahay qaala wuxuu yihi kaan nabiya nabig mxamed sal slam idaa ahwa goorta uu muxuu ahaa u hoobtay ilardi ardada saajidan xaal ima sujuudsan jaafa waxaa kala fogeyn jir nabigana sal slam cadudehi labadiisa muxuu ahaa cadud labadiisa muxuu ahaa dhudhun miya cadudka waa dhudhunmada taqriiban halkaa weyaan meelaha maniadaas can ibahi labadiis kelkelood ayuu ka fogan jiray wafataa wafataa cafwan wuxuu dabcin jiray asaabica rijley labadiis lugood farahoodan wuu dabcin jira nabigeena sal allahu alيه waslm si dhulka ay u qabtaan saas uu nabigeen samayn jiray sal allahu alيه waslm baabu baabu makaan اlyadayn min الsujuud xilliga la sujuuda labada gacmood xaggay tegayaan xaggey oolayaan xaggee la dhigi xadiidka kun iyo boqol iyo labaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasai alي amat lla akhbaranii axmed ibn naasix almisisi saduuq weyan qaala xadaana bisad wa misisi waa bisad qaala xadaana ibnu idriis ibnu idriis waxaa la yihahdaa haaliban marka ibnu idriis aad maqashaan yaa idinku soo dhici waxaa idinku soo dhaca alimaam imaamuna laakiin halkan isaga ma aha waa nin kale ibnu idriis waxaa loola jeeda cabdullahi alawdi cabdullahi ibnu idriis alawdi الكوفي واثقة فقيه عاaبد قال سمعت وa مقل cاaصم بن كلyب xalay aan soo marna الجرمي الكوفي waa صدوq رمya بالإرجاع aabihina waxaa weeyaan can abihi abihi waa كulayb بن شهاaب الجرمي waa صدوq isna kulaybka marka ninka l caasimka isaga irjاع ayaa lagu tuuray aabihi laakiin waa صدوq wax irjاع lagu sheega ma jirta weyaan waa isleeyihiin xagga martaba ahan wa isleyihin lakin ninkan wax yar erbadi la taabsiye can waئل بن xujri radي الlahu taala arضاه qal wuxu wail بن xujr saxaabiga jaliilka qadimtu اmadinata magaalada madiine ayaan soo gaaray amaan imid faqultu waxaan ihi laanduranna waan eegi oon eegi oon fiirini ilaa salaati rasul rasulka sal sl sladiis ayaan eegi si uu barto salluu kamaa ra'aytumuunii usalli fakabara nabigeena allah akbar ayuu yidhi warafaca yadayhi labadiis gacmood ayuu kor u qaaday xataa ra'aytu ilaa maan ka arko ibhamayhi labadiisa suul qariiban min udunayhi labadiisa dhagood iyagoo u dhow falamaa goortii araada nabigu u doon an yarkaca inuu rukuucana kabara allahu akbar ayuu yidhi warafaca yadayhi gacmihiisu kor u qaaday uma kadibna rafaca ra'sahu madaxiisu kor u qaaday nabigeena sal slam faqala wuxuu yidhi samica allahu allow inugu maqlaa wuuna ajiibaa liman xamida qofku kuma hadiyo uma intaa kadibna kabara allah akbar ayuu yidhi wasajada wuu sujuuday nabigeena sala allahu alay slam fa waxay ahaayeen yadahu labadiisa gacnood min udunayhi labadiisa dhagood cala almowdici booski alladii booskaasoo istaqbala uu ku bilaabay bihima iyaga asalaata salaada uu ku bilaabay markuu salaada bilaabayey meeshii marka hore ay joogeen istaqbala bimacnaa ibtada wa markuu salaada bilaabayso uma dhoweyn muxuu ahaa suulashii dhagaha uma dhoweyn sidii oo kale ayuu muxuu ahaa yeelay nabigeena sal slm waa meelihii dhagaha kor loo qaaday cafwan gacmaha kor loo qaaday baabu nahyi reebidiskarab yuu baabkan u baab yahay can basti adiraacayn labada dhudhun in la fidiyo fi sujuudi sujuuda oo muxuu ahaa saas loo goglo saas in loo qabto wa laakiin saas in loo dhigo maya lama ogola weyaan xadiidka kun iyo boqol iyo saddexaad waa xadid xasanun صaيix xasan cinda qowmin صaxiixu cinda qowm xasan cinda qowm صaxiixu cinda qowm in kaana lahu طariiq waaxid waaya aw xasanu fii طariiqi wa صaxiixu fii طariiq in kaana lahu طariiqaan fa akar sidaa wey marka xasanun saxiix saas ayaa culimada ugu badan aqwaal badan ayaa ku jira alimaam tirmidi ayaan aad u adeegsada waa taqaanaan xadiidka kun iyo boqol iyo iyo saddexaad waa xadiid xasan saxiix weeyaan qaala alimam nasi alay ramat akhbarana isxaq ibn ibrahim alxandari qaala xaddaana yaziid wahu bn haaruun alwasiti iqatun mutqinun caabid qaala xadaana abulcalaa wasmuhu ayuub ibnu miskiin magaciisa waxa la ayuub ibnu miskiin aw ayuub ibnu abi miskiin meesha ibnu miskiin ay tahay ibnu abi miskiin labadaba waxaa weya way soo aroortay التmيمي القصاaب الwاسطي صدوq له أwهاm عن qتاaدة بن dcمة سدوس البصري ثقة ثبت يdلس عن أنس بن مالك khادم رsuل اه صل سلم رضي الله ت عن رsuل ه u صل سلم ق رsulkan وxuu yihi laa yftariش yuusan goglin أxaduكم midkiin dircay في السuجuudi sujuuda اftiraaشha الكلbi eyga siduu u gogla oo kale yuusan u goglin eyga markuu meel waardiyeynay waad aragteen qaybtan hore ayuu saa dhigtaa saas yuusan qofka sujuuda ka dhigan kora u qaado tajaafi ayaa la rabaa in lagu sameeyo oo la kala fogey masalaha bay dhexdaana soo martay waad ogeydeen oo ahayd qofka markuu sujuuda labadiisa gomadood ma isku dhegaan mise waa kala durkayaan waa isku dhegayaan xadiikaas waa daciif horta qabsada xadiiska soo aroora jira xadiiska waa daciif laakiin usuuشha aanu noqona rukuucda iyo sujuudda asalaan aanu noqono ma talaasuqa mise waa tabaacud sheekh saalax cusaymi sheekhuna ayaa masaladaas si fiican ugu hadlay oon arkay muxuu ahaa saake wuxuu leeyahy marka xadiidka horta waa dacfi dacfigiisa ayuu sheegaya oo wuxuu dacfi ku noqday ayuu sheegaya kadibna asal ahaan sujuudda xilliga lagu jira mxibnaha in laisku dhajiya mise in la kala durjiyo lugaha waa in la kala durjiyo oo jilbaha iyo in la kala durjiyo eh, muxuu ahaa kilkilaha iyo in la kala durjiyo gacmihii in haakada in yani alasl waa in la kala durjiyo marka wuxuu leeyahay anagu asalkaa ka duulayna <laughs> lugaha iyagana waa in la kala durjiyo xadiidkana waa daciifu leeyahay marka taana ku darsada sida kii hore taqaaneen horta isaga waa daciifa la yidhi oo laisku dhejinay kala durjinta wax nas oo gooni kusoo arooray lama hayo laakiin wuxuu nas ku soo arooray isku dhejinta isku dhejintuu nas ku soo arooray naskii asaga hayaa daciif marka waa daciif naska asaga koley saas <laughs> sheekh koley saasuu yidhi a saasuu koleyba isaga wuxuu kaga qiyaas qaatay maadaama xibnihii la kala fogeyna lugihiina xibnuhumba ay ka mid yihiin marka alaslu fi rukuuc wasujuud atajaafi tajaafigaas marka lugihiina wuu raaciyey lugihiina wuu raaciyey waalcilmu cinda allah laakiin alkhau fiiha yasiir masaaishaas noocaasa haddii aad isku dhejiso iyo haddaad kala durjiso iyo salaad kuburi iyo salaad ajirkeed uu ka yaraana iyo baabka ma jiro laakiin waxaa weeyaan dhanka un axsanka ah oo si wanaag badan baa la eegaya waayahay baab الnahyi hy baabu صifaة sujuudi sujuud sifyada baabkan u baabay xadid kun boqol iyo afraad waa xadid ضaciifa qaala الimaam النasي alيه raxmat lla akhbarana cali bn xujr almarwaزي wa ثiqaة xaafiظ qaala anba'na shariik bn cabd الlah alqaadi shariik bn cbdillah alqaadi waa saduuq yukhطicu kaثiirا tagayara xifظhu lama waliya الqضاء can abi isxaaq الsabiici wa ثiqaة caabid yudlis واkhtalط qaala wasafa lana albara bara bnu cazib ayaa noo sifeeyey asujuuda sujuuda ayuu noo sifeeyey fawadaca wuxuu saaray yadayhi filardi ayuu dhigay labadiis gacmood warafac wuxuu kor u qaaday cajiizatahu cajiizatahu ay cajuzahu qaar damboodkiisa qaarkan dambe ayuu kor u qaaday waxaa weeyaan gacmihi dhulka ayuu dhigay wa qaala wuxu yidhi hakadaa sidaa ma ra-aytu rasul rasulka sal slm yafcalu isagoo samayna ma marka waxaa weeyaan macno ahaan wax hadda mukhaalafo oo idinkaga muuqda ma jiraanaan filaya laakin waxaa laga hadla nacam a laakin waxaa laga hadla waxaa weeyaan sanadka xadiidka ayaa laga hadlaya weyaan ragaa ku jira culculus oo waxaa weeyaan ninka la yihahdo shariik ibn cabdillahi alqaadi saduuqin yukhtiu kaiira kow xifdigiisu u taqayuray lamaa waliy alqada cancano ayaa ku jirta waana mudelis waa sidoo kalena waxaa weeyaan mudelisna u yahay sidoo kalena waxaa weyan waxaa ku jira meesha cilo kala ku jirto cilada hala soo saaro abu isxaaq isna qaala wasafa lana albara bn casim ciladaa kale waa laydinka rabaa insha allah habeen dambe adu ilahay habeenka sabtiga doala na gaarsiy subxana wa tacaala waa yahay ya sheekh ma may sujuudda marka la sujuuda qeybtan dambe ayaa kor kor soo caadi uma ado marka hadda la sujuudo soo kor ma ado ma sin maysaa ila wejiga lka lama dhigi kara haddii aad muxuuha haddii aad waa sin sinaad tiraahdo wejiga meesha meelaha kore hhaabi dhulka ma tegi karo marka wejiga dhulka la dhigo gacmihi dhulka la dhigo waxaa weeyaan qaybtaa daman ay kor aado sidaa weeyaan ha saas weeyaan laakiin waxa daciifka ma ahan macnaha ma ahan iyo matniga xadiidka ma ahane waa sanadka xadiidka weyaan xadiid kun boqol iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam ali ramat lla abarana cabada cabdatu ibnu cabdiraxiim almarwasiy waa abu saciid saduuq weeyaan qala u xadaثna ibnu shumayl annadr ibnu shumayl weeyaan almaazini waa iqat habt qaala anba'ana yunus ibn abi isxaaq الsabiici haddaan soo mar aabihii ayaan soo marnay yunus ibn abi isxaaq aلsabiici abu israa'iil alkuufi ayaa la yihahdaa saduuqu yahimu qaliila can abi isxaaq sabiici wa abihi can albara bni caazibin radi allahu ta arda asaxaabiyuna saxaabi ana rasul sl sl kana wuu rasuulkeena idaa sallaa goortuu tukada jahaa calaa wasni sallaa jahaa calaa wasni sallaa jahaa waxaa weeyaan fataxa cadudayh wajaafaahumaa can janbayh warafaca baطnahu can اlardi yani luqa alcarabiya waxaad la yaabaysaa yani halkii kelime ayaa intaasoo macaani lah hal kelima waxad arkaysaa konton macnole waxay kutusaysaa yani hodannimada luqadda carbeed ama luqa alcarabiya hodannimada ay qabta ayay kutusaysaa weyaan marka wa waxaa weeyaan jakhadan bimacnaa fatax cabdiday labadiisa dhudhun ayuu kala furay wuuna kala fogeeyey dhinacihiisu ka fogeeyey sidoo kalena calooshiisana wuxuu ka qaaday dhulkuu ka qaaday jakha intaasoo macno ah ay xambaarsanta weeyaan xadiidka kun boqol iyo lixaad waa xadiid صaxiixa qaala alimaamu النasي alيه raxmat lla akhbarana qutayb bn saciid qaala xadaثna bakr ibn mudr almisri iqaة habt can jacfar ibn rabicata ibn sharaxbiil ibn xasana waa iqa can acraj cbdiرaحman بn hurmus alacraj waa iqaة dabt xuja can cabdilaahi ibni malik waa صaxaabi ibnu buxayna waa صaxaabi jaliil radi الlahu ta arda ana rasu rasulka sl ka rasuulkan wuxuu ahaa idaa sallaa goortuu tukada faraja wuxuu kala qaadi jiray kala durjin jiray bayna yadayhi labadiis gacmood uu kala durjin jiray xataa yabduu ilaa uu ka muuqda bayaadu ibtayhi labadiis kelkelood caddaantooda ilaa ay bannaan ka timaado weeyaan inuu funaanad wadanina laga yaaba ama dharkaa nooca u talan uusan wadanin odo iyo markuu watay weeyaan waayo xadiidka kun boqol iyo toddobaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasayi alih ramat lla akbarana ibn cabdillahi bn baziicin baziicin saa weeyaan albasri waa iqa qaala xadaana muctamir ibn sulaymaan waa taymi waa iqa can cimraan cimraankan waa ibnu xudayr bidami اlxaa cimraan ibn xudayr asaduusi waa iqatun iqa iqatun iqa hadii la yihahdo waa iqatun tabtun oo kale wa sida weeyaan idaa kurira hada laf iqatun iqa haddii la yihahdo laba jer la soo celiyo waxaa weeyaan qofkaas iqa caadi buu ka martabo sareeya can abi mijlas abi majls waa laaxiq ibn xumayd asaduusi iqat albasri weeyaan can bashiir ibnu nahiik asaduusi asaluuli bisiin almushadada iqa weeyaan can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu ta arda waraxima jamiica aruwaat aladiina dakarnaahum waladiina sanadkuruhum qaala wuxuu yidhi abu hurayra raawiyat alislaam low kuntu haddii aan ahaan lahaa bayna yaday rasul rasuulka hortiisa sl slm la absartu waxaan arki lahay ibطayhi labadiis kilkilood ayaan arki lahaa siduu kor ugu qaada haddii aan horay ka jari lahaa labadiis kilkilood nabiga arkay sal slam yani si kala durjinayay gacmihiisa qaala abuu mijlas wuxuu yidhi kaanahu ab isagoo qaala yidhi daalika arrinkaas liannahu fii salaatin salaad buu ku jiray yani nabigeenna markuu tukana alayh salaatu salaam uu maamuum gadaal ka jiraa marka nabigoo tukana horaan kabana aan ka soo fiirina ma suuragalaysa mogta laakiin gacmaha siduu u qaadaya markuu qiyaaso hadduu horey ka mari lahaa ibtaynkiisa ama labadiis kale kalood nabiga uu arki lahay sala allahu alayhi waalihi wasalam iyo caddaantooda uu arki lahaa yani macnaheeda waxay tahay gacmihii ayuu nabiga kala durin jiray alayhi salatu salaam arrinkaas laakiin waxay ku xihan tahay meesha aad ku tukani sida ay ta maanta oo kale hadda oo korooro uu jira oo masjidka uu nin walba dee masaafo dhir badan iska qaatay sidaa rabta waad laakiin marka xaaladda ciriiri ay tahay muslimiinta qaar ba waxay samaynaa moogtahay yani sunna ay dabaqi rabaan dhibna way geysanaan wadaadko meelaha laga haayo waxay ku taagnaayeen amaba nabar ku yeelay baxtin yar waxay ku yeeleen yaan sunnada dabaqadha marka xusulkal aad jaq wuuba suulbooday ninkii kow uwa dhintay qaatilaad marka beriya waxaa la xusuusanay ma sunnada dabaqitaankeeda dhibkeeda ma yara wadaadada yaryarna aad baa loo necbaay siddeetan iyo xoogaa ahayd marka wadaad aad xamaasada meeshaan ay joogto oo imaanka intuu ka tarbadiya xamaasadii aishaan inuu mataga joogo oona da ee masaajidka aaday odagoo marka dhanna muxuu ahay ahlu khayr aho masaajidka aad noogala taxa qaraabana an kitaabaha dhegeysta dhanna ilmaha yaryar waxay wadaan aad u necab oo hanuunkuu ku jiraa laakiin waxaan raggan yaryar iyo waxaan ay wadaan waxi waa inkirsan yahi ayaa ayaa muxuu ah ku garab tukaday isaga marka sunnada aad u dabaqaayo waa inuu alqadam bilqadam qadamku marka waa la qalloocini xataa la toosiimaha waa in la qalloociyo oo qofka lagu riixa oo waaad waad dhansani waad macaansani aad baad umacaansanaysa sunadii dabaqitaankeed ad macaansanaysaa qofkan ku ag taagan iyo waxaan kuma muuqdaan dhammaanba marka odayga markuu garab dukaday marka xaafaddiisaan ugu imid oon kusoo booqday markaasuu yih dawa daw dacwa dacwan ku ahay yaad ka dacwoonaysaa ninkeebel ahay waan jabana waan jabana stanleygy oo maxaa dhahay intaan muxuu ah intuu yidhi waan inta kuu garab dukani markaasuu bashiigiisu yidhi waa jibi waa jabana mar inaad staal geyso ama ninkii muxuu aad iga soo noolays dabcan mar jabno laakiin wuu dhibay wuu xanuujiyey marka mararka qaar waxaa laga yaaba qofka markuu xamaas iyo ku jira iyo sunno dabaq inuu dhibaato geysto sunnada in la dabaq waa sunno in qof muslim dhiban waa xaaraan waxyaabahaas marka miisaanka ah sharciga qofka inuu ilaaliyo waa adoo sunnada dabaqa waa in wa dhibin sunnada wax ku dhibin marka waxyaabahaas waa in waxyaabaha u baahan in miisaan fiican la saaro goorma ahayd ninkii asaga ahayo wax marka haleey ayaa mark hadda markaa ark waa nin weyne isku da-ana markaasa wadaadka dhiiggiisii ma iska bixis berigi markaasuu le waxba kama jiraan bilaashu waa imaagaya mooyn waba aniga waa inkiraya asna ila alaan waa inkiri soddon sano taqriban wax ku dhawa kasoo wareeg marka allahuma mustacaan waaya utuna waxaa laga yaaba inaad salaad ku dhex gasho oo lagu hayo afartan sano oo dambe ama intaad ka dhimanaysa marka hal isilaaliya waayahay anahu i liannahu fii sala qaala imaam nsai abarna xadiidka kun boqol iyo sideedad weyaan qala wuxuu yidhi abarna waxaa noo warramay cali bni xujin iqatun xaafid qaala anba'ana ismaaciil ibnu jacfar ibn abi kaiir alansaari azuraqi iqatun habt qaala xadaana daawuud ibnu qays alfara adabbaaq alfara addabaaq alqurashi waa iqatun faadil can cubaydillaah ibnu cabd ibnu aqram بن cabd بن أqرم الkhusaaعي الxijaaزي waaثiqة can abihi abis cabdulahi بn أqrم waxaa weeyaan isaga cabdulaahigaas iyo أqrمka labadaba waa laba saxaabi radي الlahu taعala anهuma qal wuxuu yihi ninka la yidha cbdulahi بn أqrم salaytu waxaan la tukada maca rasul lah an la tukada sal slam fakuntu waxaan ahaa araa mid arka cufarata ibطayhi labadiis kilkilood cadaankooda yaro baraawga yar uu ku jira cufrada waxaa weeyaan cadaanka aan khaaliska ahayn ee cufra la yihahda cufarata ibطayhi labadiis kelkelood cadaankooda yara boroogu ku jira ayaan arki jira idaa sajada goorta sujuuda nabigeena sal sl de sidii shaar cad ma ahayn mogta casaan casaan waa marka casaanku buu tilmaamaya oo cadaan xigeenka ahaa salى اllahu عalayhi waaalihi wasalam baabu اtajaafi fi sujuud sujuudda in la kala fogaado oo qofka jirkiis uu kala fogeeyey ayuu baabkan u baab yahay dumar haddii ay ta laakiin iyada waxaa la rabaa adam inay mxuu isu dumanta ayaa la rabaa ee kala fogaasho iyada looma rabo weyaan xadiid kun boqol iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasaي mat abarana qutayb bn saciid qaala xadaثana sufyaan bn cuyeyna can cubaydillaah wa huwa ibn cabdillahi bn asm cubaydillahi bn cabdillahi asm alcaamiri waa maqbuul can camihi adeerkii yaziid wa huwa ibn اlasm adeerkiis waxaa weeyaan yaziid ibn اlasamkaas asamka waxaa la camr ibn cubayd albukaai waa iqa dad ba waxay ku sheegeen inuu nabiga arkay sal slm lakin arrinta iyada arrin sugan ma ahan weeyaan yaziid ibn اlasamkaas nabiga inuu arkay ma jirto weyaan can maymuna bint اxaariث um اlmuminiin radia اlahu ta ardaha ana nabiya nabigena sal slm kan waa nabigeena idaa sajada goortuu sujuuda jaafa wuxuu kala fogan jiray bayna jaafa wuxuu kala fogan jiray yaday labiis gacmood xataa low ana bahmatan waxar yar ama neef yar hadduu haddii ay araadad doonta an tamura inay marta taxta yadayhi labadiisa gacmood hoostooda marato ay mari karlayd siduu nabiga markuu sujuuda u kala qaadi jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam laakiin xadaari inay gacmaha qalloocdaan oo dhinacyaha ujeedis gacmaho inay ay toos qiblada xaggeed u laakiin sidaa ma aha qaar baa sidaa samay mogta sax maaha in qiblada jiraan weeyaan baab اlictidaali fi sujuud sujuudda in waxaa weeyaan la toosiyo ama lagu tooso ayuu baabkan ubaabay xadiidka kun boqol iyo tobanaad waa xadiid saxiixa qaala imaamu النasai alي mat abarna isxaaq ibn ibrahim alxandli qaala ambana cabda cabda ibnu sulayman alkilaabi wa iqatu habt qaala xadaثana saciid ibn abi caruuba can qataada ibn cabd saud اbصri can anas bn maliki xaa xawala sanad yani وaأkhbarana ismaaciil ibn mascuud aljaxdari waثiqa can khaalid ibn xaariث اlhujaymi iqatu habt can shucba waa imaamkii can qataada qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay anas maa ka maqlay radia allahu ta ardah ibnu malik can rasuulah wuxuu ka wariyey sal slm qaala inuu nabigeen yihi calayhi salatu slam ictadiluu fi sujuudi wa sujuuda ku toosa oo toosiya walaa yabsud yuusan fidinin axadukum midkiin diracahi labis dhudhun inbisaata alkalbi ayga siduu u fidiyo oo kale yuusan samaynin weyaan waan soo marnay xadiidkaas qaybtiisa dambe wa iqaة xaafid caarif biاlqirاءة lakinahu yudalis waric can cumaara ibn cumayr wa iqaة tabt can abi macmar abi macmar cabdulahi ibnu sakbara weyaan alkufi wa iqa can abi mascuud wuxuu ka wariyey albadri abu mascuud albadri magaciisa ma taqaanaa cuqbat ibn camr radia allahu taala arda qaal wuxuu yidhi badrigaas marka ya ibnu barak اla fik waayahay ninka la yihahdo marka abu mascuud waxaa la yidhaha albedri bedrigaas marka maxaa loola jeeda beder uxaadir wa maya beder uxaadir maaha wuxuu degnaan jiray magaalada beder waa magaalo yaro yaro kuusan yaro kuusan weeyaan magaalo yaro kuusan marka magaaladaasuu degnaan jiray bedri saas ayaa loogu bixiyey qaala wuxuu yidhi abu mascuud albedri qaala rasul rasulka wuxu yih sl laa tujziu salaatu salaad laa tujizu salaatu salaatun salaad uma ansaxdo laa tujziu ma guda salaatun salaad laa yuqiimu uusan toosinin alrajulu ninka ama qofka fiiha salaada gudaheeda sulbahu dhabarkiisa fi rukuuc uusan toosinin wasujuud sujuud uusan toosinin rukuucda la garay ayada waa in la toosiyey saxwa laakiin sujuudi adeer sujuud wejig dhulka dhig haye axsanta ma toosanta saasay ku toosanta toosnaanta moogta waxaa weeyaan kulli calaa xasabihi waa tusaale ahaan marka la yidhaahdo yacni la yidhahdo tusaale ahaan guri dheer guri dheer marka la yihahdo guryahan oo kale isli guryaha ku yeela guri dheer haddii la yihahdo waxaa weeyaan kuwan afar afar iyo tobanka daba gaari wa haddii muxuu ahaa aqal horiye meel ay ka dhisan yihin ama mudl mudlo ay ka dhisan yihiin la yidhahda waa mudul dheer ama aqal hori dheer kulna calaa xasabi wa marka toosnaanta waxaa loo fiirinayaa muxuu ah mid walba xaaladiisa rukuucda la garay saas waa sujuudda laakiin waxaa la diidayaa si yara qaab daranoo yacni tusaal ahaan adeer hay sujuud gadaal u celi marka madaxaad gadaal gadaal noqo ha gadaal u celi adoo caadi may caadi madax celi bas madax celi ha ha ha ha saas oo kale imbur qof isku yidhahdo o kale marka baasha in si fiican midda kale waxaad ogaataan oo ay dhakhaatiirta sheegeen dadka dhabarka laga haya aad u yaqaaneen sujuudda iyo rukuucda dhabarka wax ugu fiican waa la waay fadhiga ayaa dhiba marka qofkii ay biro ku jirin waxaa weeyaan aad bay meesha adka u dhaafina qofka togma si kale iska dhaban ahaa waa jirta ayadna qofka waxaaba khatar xataa inay weysada ka jabto marka qaar hadduu xaaladaas aad ugu dheeraado khataroo ku jiro waayahay hay xadiidka baab ااctidaali fi الsujuud ma dhamayna kaas baab الnahyi can naqrati اlquraab tukaha siduu muxuu ahaa wax u qotiyo in wax loo qotiyo diidma la diiday ayuu baabkan u baab yahay yani salaada qub qub qub qub laga siiy ama qud qud laga siiy ayuu baabkan u baab in lisu diido xadiid kun boqol iyo toban iyo labaad waa xadiid xasana qaala alimamu nasai aleh raxmat akhbarana moxamed ibn cabdillahi ibn xakam iqatu faqiihun waa rey masr can shucayb ibn leyth iqatu nabilu faqih can leyth ibni sacd waa imaamkii ree ahli masr qaala xadaana waxaa noorm khaalid ibnu yaziid khaalid halkan ma soo geli karaa khaalid ibnu xarif alhujaymi martabadiisa aaday u hooseysaa xaggaa jirtaa imaam nasaa agtiisa jirtaa waa shaykhu shaykhi laakiin meeshaan khaalidka ka raadin ah, intaad la booda khaalid kaligiis aragto oo tirahdo waa ibnu xaaris alhujaymi badaas ku dhacday marka khaalidkan marka ibnu yaziid aljumaxi waa khaalid ibnu yaziid aljumaxi waa iqatun faqiih can ibn abi hilaal ibn abi hilaal waa saciid alleythi mowlaahum ayagaa xoreeyeen ree leyth abulcalaa almisri weeyaan saduuq alansaari ah, abulcalaa ah, almisri waa saduuq cafwan can jacfar ibn cabdillahi alansaari waa iqa ana tamiim ibn maxmuud ninka tamiim maxmuud la yihahdo waa fiihi liin tabardari ama dacfi ayaa ku jira akhbaruhu wuxuu u sheegay ana cabdiraxmaan ibni shibil cabdiraxmaan ibni shibil ninka waa saxaabi waa ree aws oo weliba ree ansaarad weliba aws ka sii cabdiraxmaan ibni shibil akhbaruhu wuxuu u sheegay ana rasuula rasulka al sal slm naha inuu diiday can alaain saddex shay inuu nabigan diiday sal slm can naqrat اlqurab tukaha siduu wax u qutiy tuka ma ama qaaqow ay qaar dhahaan tuka aluraab hadda meelahano ka dhawaaqa magaalada inuu imaan karina loo malayn jiri hadda meelahano ka dhawaqa waad aragteen qof dadka subaxdii yar hurda marat kama saaxan karaan qaylinaya meelahaasu ka qaylaya marka tukaha siduu xuquti oo kale waa laysu diiday can naqrat alghuraab hahay wa iftiraashi اsabuc iyo dugaagga sidii ay muxuu ahaa ay gacmaha udhigtaan sida eygo kale u dhigto akramakum اllah wa an yuwaina qofka inuu meelaysta wa an yuwaina inuu meelaysta arajulu qofka almaqaama bos lisalaati salaada kamaa yuwainu siduu u meelaysto albaciiru ritiga meel inuu golaysto golo u ka dhigto geela iyo waxaa weeyaan waa waa taqriiban meelu barana meeshaas kama dhaqaaqaya mar dhedaaso taqriban dhowr bilood laba inta lagu jiray ayaa waaan miska yar horeed wa yar waxaan aaday dhankan tanariifa meel geel u joogaa tagay saddex habeena soo jooga meeshii markii yaraydoo dadki inay eh, geel jirti iyo ciddii marti u ah ay saaxdaan u oodnayd ayaa meel golo ayaa ku taala markaasa meeshaan maxay ahayd hal geela ka a ah, dhowrkan boqolo neefoo geela ka a ah, ayaa meeshaan iskala yihahdeen lagama yaabo wax kasta haddii la sameey in meel kale habeenka ay badido meeshaasa imaada marka geeli meeshii muxuu ahaa uu soo xarooday iyadii meesha ay soo aadday si kastaa la yeelay waa laga celiyey wardhaafi ana baasha igu tuban way kaxeeyeen meeshay kusoo noqonay waa la kaxeeyaa khalaas marka dambe halkii iska saddexda habeen iyo annaga iyadoo isla jiifnay marka riti oo kalena noqotood meel un masjid ka barat halkaas kadibna aadan ka dhaqaaqin oo meeshaas un lagugu imaado lagaaga taga taasaa laisu diidaya taasaa laisu diidaya ya <laughs> marka almamuum ah, qof de qofkii daruuro ay udaynayso oo tusaalaaan hadda raggan kuraasta ku fadhiyo xaajishire iyo tiimkan iska fadhiya meeshiin adinka de meel kalooda meelahan waa lidintiida moogta wax dhiba ma lahan laakiin qofki inuu yidhaahdo halkaas meelaan ahayn aniga meeshaas baan ku tukanaya inta maya maba igu baxaysaba agga baan ku tukanaya geeskaas meel kale iguma baxayso taas weligiisba taas waa tanladiida meel isaga si qof marka dambe qofka wuuu iska dhigayaa inuu meeshii isaga leeyahay mana aha sax masjidka waxaa weeyaan ummadda waa u simay nin kusoo hormara wa may may dhib ma laha adinka waa qofka sideedaba laysa cala الضucafaaء walaa calى اlmarضى walaa calى اladina laa yajiduuna ma yanfiquuna xaraj ma garat laysa calى ma xaraju walaa calى اlardi xaraju walaa calى mariidi xaraj wama jaca alaykum bdiin min xaraj raggaas iyaga baabkooda u ah ilahay baa rugso waayn oo ama la taabankeena siiyey war ma laha abadan ya sheek may abadan carabaan ku arkay carabaha safkaas hore ma u dhawaan karti rag odayaal ah meesha ay u xihan tahay oo qandaraas ku haysta insaxa tacbiir lagama yaaba inaad may soo istaagto wakir wakir wakir baa lagule wakir yani taahara loola jeeda wakir waa luqadooda lahjada wakir yaashe allah laa yubaarik fiik wakir inay ku habaaraan ataa laga yaaba naga tag kuma barakay gadaal soo qoorta lagu soo qabanaya ma haddii aan lagu aqoonin ama dhallinyaro dhallinyarada u muuqato allah ku naxariista meeshaasaa lagugu tuuri inkastoo masaajidada iska faaruq yihiin oo hadda masaajideenan buuxa oo nicmadan iyo barwaqadan ilahay u nasiyey annaga ma haysan ayaga ma haystaan waxaan dhallinyaro aho masaajida fadhida kuma arkaysta dhallinyarada kubadda iyo halkaas ay yaacayaan odayaashii iyo dadka un aakharo udha jeestay unbaa fadhiya sida horaan ay ahaan jirtay soomaaliya ahaan jirtay kolley akhyaartu way soo gaareenoo iyada oo dadka dukana ay dad un odayaalyihiin soo lama soo gaar ah, iyo haweeneyda markii ay dhaqmaad baxdo intaha tacbiir khalaas labada jeer wadaadkood aw ama aw amaba sheeka ama macalina waa gooni iyo nin waayeela laakiin dayarta halkaasa muxuu ahaa la tumani waayahay hadda waxaan arkay qolyo akhyaar ahoo oo salaad kasta salaad kasta markay ka baxaan oo madahan jinsiyaadka kalea salaad kasta duhuru tukanaa markuu tukadaba duhurkana dabadhigi casr shan salaadood salaadunbu dabadhigi saasuu wadi markii adigu aan weydiiyey waxay leeyihiin qofka ilaa ka gaaro lixdan ama kontan iyo shan uu ka gaaro maba tukado markuu kontan iyo lixdan gaaro kadib ayuu marka salaadihii wixii oo dhan iyuu soo qalaynaya ya de inuu bixina ha de inuu bixinaya ha de inuu bixinaya waayahay baabu nahyi reebliskana ayuu baabkan u baab yahay can kafi shacri timaha in la reebreebo fi sujuudi sujuudda la reebreebo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka kun boqol iyo saddexiy tobanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alي mat akhbarna xumayd ibn mascadة albصri wa saduuq can yaziid wahuwa ibn zurayc wahiqat tabt qaala xadaثana shucba warawx shucba waa imaamkii warawx rawx ibnu yani ibn alqasim التmيمي العنبري wa ثiqة xاaفظ عن cمر بن ديناr الجuمحي wa ثiqة tbt عن طاwuس بن كayسان wa aqiih an ibn cabaas radi allahu tacala canhuma ana rasuula rasulka sal sl qal rsulkan umirtu waxaa an asjuda calaa sabcatin toddoba xibnood inaan ku sujuudo wa alla akufa inaan reebreebin walaa akufa aanan reebin dheh shacran tima walaa hawban marana aan reebin baabun maali ladii baabu maali aladii yusallii wara'suhu macquus baabu maali ladii qof tusaalihii ayuu baabkan u baab yahay yusallii tukada wara'suhu madaxiisana macquusun uu gadaal u xiran yahay beryahan waad aragteen rag timaa gadaal u irta sooma arkid dhalinyaro soomaaliyed u iran hataa waan arkay xaramka xataa waad ku arkaysaa maki madiina timaaka aasaa u iran marka qofka isagoo timiis ay gadaal u xiran yihiin ama ay xiran yihiin dukanaha suuya oo ragga ah laga hadlaya tabcan dumarka iyaga baabkooda baab kale xadiid kun boqol iyo toban iyo afraad waa xadiid saxiixa qaala imam nas alih abarana eh, camr ibnu sawaad ibn اswad ibn camr الsrxi min waladi abdlah cabdillaahi ibnu sacd ibn abi sarx ninkaa saxaabiga ah farciisa wa ninkaa saxaabiga radi allahu ta arda farciisa ayuu ku joogaa ninkaas waana iqa qala wuxu ambana waxaa noo warramay ibn wahb cabdullahi ibn wahb waa iqatun habtun faqiih qaala ambana camr bnu xaari camr bnu xaari alansaari mowlaahum iqatun faqiihun xaafid ana bukayran bukayr waxaa weeyaan ibn cabdilahi اashaj bukayr ibn cabdilahi اlashaj weeyaan almadani naziru misra waa xadada wuxuu u ana bukayra bukayr xadada wuxuu u ana kurayban kurayb waa mawla ibn cabaas magacii waaa kurayb ibn abi muslim weyaan ibn abi muslim mawla cabdillahi bn cabaas waa wuxuu u xadada wuxuu u sheegay can cabdillahi bni cabaasin radi allahu tacala canhuma anahu cabdillahi bn cabaas wuxuu arkay cabdulahi bn xaarii cabdulahi bn xari ninka la yira ayuu arkay yusalii isagoo tukani wa rasuhu madaxiisana macquusun uu gadaal u iran yahy timihiya gadaal u iran min waraahi gadaashiisa faqaama uu istaagay fajacala wuxuu gudagalay cabdullahi bn cabaas yaxullu inuu furfuro ninkiio timihii ay u iran yihiin salaad ku jira ayuu timihiisii shaqe ka dhigtay uu furfuray falama insarafa goortuu salaaddii salaam noqsada uu ka soo laabtay aqbala ila bni cabaas ibn cabaas u soo jeestay indhaha u gududay abcan faqala wuxuu yidhi maa laka wara'sii war madaxayga maaa kaa galadi oo farahaad ula gashay madaxayga maaa shaqo uga dhigata say wax kaa yihiin waaya qaala wuxuu yidhi inii aniga samictu waxaan ka maqlay rasul baan ka maqlay sal sl maql isagoo le inamaa maalu hada kan oo kale maalu ladii kii oo kale ayuu la tooyay yusalli tukana wahwa maktuufun isagoo garba duuban qof garba duuban oo garbihiisa muxuu gadaal loo xihay qofka noocaas uu tukada ka warrama salaadiisayta qaab fiican ma lahan salaad fiican maantaas waxba ka maqan wa saasuu nabigeenna yihi sala allahu alayh waali waslm waxaan xusanahay sheekh boqolson cali raxmat ullah time waa taqaanaa timo weyn raggii waa yaqaanaan timo weynuu lahaan jiray amaba waxa saaro amaba ha iska sii daaya weliba inuu shanleeyo waxaa iskuma dhibi jirin waa dhaqi jiro marka ragga bogta dhalinyarada waa taqaanaa eh. sheekhooda waxa iska rabaa inuu aagaysan yahayo ood aad subkan yahy isagana de nin zuhdi iyo qiyaamuleyl iyo dacwo iyo qur-aan akhrin iyo yacni jura fi diin diinta ilaahay dadka in la gaarsiiyo oo weliba si ragnimo ah, ah lagu gaarsiiye waa taqaana xaaladiisa koley ragga waa beryahan dee dadka dayartan ee aqoonina laga yaabaa oo boqolsoon hadda laakiin fadliga uu ku lahaa reer nairobi iyo dacwadeeda ilaahay unbaa ogson subxaana wa tacala iyo ragga jooga marka sheekh boqolson marka wa ku shek bolson adig maad shallaysatido timaha nuun adiga oo nuucinta leeg ama ah iska yara hagaajisido marka uu iskaga aamuso iskaga aamuso maalinta wuxuu ku xanaaqay marka waa timahayda waxay daba dhigi timahayga waa xasuusta timahayga adinka waxay daba dhigi timahada iyo howlahada qabso ani timahayga dib baan ku mashquul dib dib damo marka cid ugu dhiirato sheekh boorso timihiisa ka hadash ragga xerta waa laga waayey marka waxaan kala jeedaa eh, cabdullahi bin cabaas marka eh, ninka timihiisii markuu furfuray Eh, waa lagu qabsaday waaa la yidhi maxaa ku daba dhigay ti ah, ti aan ku xasuustay marka baabunahirabsraabi baabkan u baabi can kafi hiyaabi maryaha in la celceliyo fi sujuud sujuud ayuu baabkan u baabiya rebliskarabi xadiid kun boqol iyo shan iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaal aimaam nas alay mt abarana moxamed ibn mansuur maki aljawaaz wahiqa can sufyaan ibn cuyeyna can camr ibn dinaar can taawuus mawla cabdulahi bn cabaas an cabaasi radi alahu ta ma qal cbdulah bn cabaas umira nabiyu nabigeen waxaa la faray sala allahu alay waslem an yasiida inuu ku sujuudo calaa sabcati cadmin toddoba xibnood wanuhi waxaa laga raba an yakuffa shacra tima inuu reebreebo wa tiyaaba dharka inuu reebreebo baabu sujuudi cala hiyaab maryaha in lagu sujuudo oo hoos laiska mariyo oo haddii kulayl iyo howlo ay jiraan marada aad xirnayd inaad qeyb kaga sujuudo ayuu baabkan u baab yahay shaaficiyadu waa taqaanaano eh, waxay dhihi jireen markay ka hadlayaan eh, sujuuda waanlaa yasjuda calىa شhayi yataxaraku bixarakatihi ma xasuustaan ya marka mar aad wadato mar aad kusujuud marna aad xeran tahay ayag way diidi jireen laakiin xadiidkaan fiiriya marka waa yahay xadiidka kun boqol iyo iyo toban iyo lixaad waa xadiid صaxiixa qaala imam n abarna swayd ibn nصr almarazi waa iqaة qaala ambana cabdulahi mubaarak waa imaamkii can khaalid bin cabdiraxmaan wa huwa asalamiy asalamiy alimaam anasaa'i ragga nisbadooda ay salami tahay iyo salim sulami ay tahay labadaba waxaa weeyaan way jiraan saah loola socdo laakiin imaam muslim sidaa ma aha imam muslim sidaa ma aha waa u tegi doonaa insha allah tabarak tacala qala xadaanii haalib haalib ibnu khuaaf ya bitashdiid الطa khuaaf ibnu khuaaf albصri wa saduuq alqaطaan can bakr ibn cabdillaahi اlmusani wa iqaة habt nabiil can anas malik radi allahu taala an arda qal anas malik kunaa waxaana idaa sallaynaa goorta an tukuna khalfa rasul rasulka gadaashiis bidahaa'iri xilliyada durada kulaylada ay jiraan dahiirada xilliga kulaylada ay jiraan dahaa'ir jamcu dahiira wey dahaa'ir xilliga ay qoraxda aad u kuloshahay oo wakhtiyadaas mxuu ahaa wakhti karaahiyada ah ama wakhtiyada kuleylka u jira saajidna aan sujuudi jirnay calaa iyaabina maryahanaga itiqaa alxari kulaylka annagoo iska dhowrayna ayaan maradii aan wadanaan ku sujuudi jirnay qeyb ka mid ah saasuu iley radi allahu taala arda baabu haddii daruuro marka ay jirta dhib ma lahan baabmri aridii ayu baabkan u baabiyey biitmaami sujuud sujuud in la taamiyelo xadiidkun boqol iyo toban iyo toddobaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasa alh mat barna isxaq bn ibrahim alxandali qaala anbana cabda ibnu sulaymaan alkilaabi weeyaan can saciid ibn abi caruba can qataada ibn dacamat saduus basri can anas bin malikin radi allah ta dah can rasul wu uri sal sl rsulkan wuxuu yihi atimuu war dhamaystira arukuuca rukuucda dhamaystira wasujuuda sujuuda dhamaystira fawallahi allan ku dhaartay innii aniga la araakum waxaan idinka arkaa min khalfi gadaashay min khalfi dahri dhabarkayga dushii gadaashiisa ayaan idinka arkaa fii rukuucikum rukuucdiini wa sujuudikum sujuudiina saasuu nabig yiri sal l slam baabu nahi ribiliskrabi baabkan u baab yahay can qira'ati fi sujuud sujuud in wax lagu akhriyo oo qur-aan lagu akhriyo baabkan u baab yahay waan soo marnay xalayna kun boqol toban iyo sideedood xadii saxiixa qaala alimam nas alih mat akbarana abu dawuud sulayman ibnu sayf alxaraani iqat xaafid qaala xadaana abu ali abu cali alxanafi abu cali cubaydullah ibnu cabdilmajiid albasri waa saduuqu eh, yaxya ibnu saciid eh, ninka yaxya ibnu maciin inuu daciifi ma sugna rag ba waxay sheegeen waxaa daciifiyey yaxya ibnu maciin laakiin arrinteeda ma sugna weeyaan wacumaan ibni cumar iqa weyaan qaala abu cali wuxuu yihi xadaanaa waqaala cumaan cumaan wuxuu yidhi amba'ana lafdiga ay wax ku wariyeen ama siiqada mid amba'ana ayuu yidhi midna xadaana ayuu yidhi daawuud ibni qays alfaraa addabaaq iqatun faadil waan soo marnay can ibraahim ibni cabdilaahi ibni xunayn waa iqa can abihi abihiis cabdillahi ibni xunayn waa iqa can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma can cali bn abi aalibin radi allahu tacala canhu laba saxaabiyaa kala warisay qaala wuxuu nahani waxaa idiid xibbii kii aan jeclaa xabiibii camal sal allahu alayh wali slm can alaain saddex buu ii diiday laa aquulu ma dhahay annaas dadka igu diiday ma dhahaya nahaani wuxuu ii diiday can takhatumi dahab dahabka inaan ka dhigsho fargashi ka dhigto wa lubsi alqisiyi qasiyi inaan waxaa weeyaan aan xirto xariirta nooc ka mid ah wey xariir iyo waxaa isku jira iyo suuf laisku daray weeyaan wa can ilmucasfari iyo maryaha la kala kalareeyey kalar kala geliyey kariska ah almufadamati weliba casaankeedan oo aadka tiqda u yahay ama casaan meel u dhiman uusan jirin wa anlaa aqra'a inaan qur-aan akhrin saajidan aanu sujuudsan walaa raakican aanu rukuucsan xadiidka baabka u dambeeyo amaba cashirka u dambeeya kun boqol iyo toban iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alih mt abarna axmed ibn camr ibn sarx almisri waa iqa qaala anbana ibn wahb cabdullahi ibn wahb waa iqatun habtun faqiih can yunis ibn yaziid اlayli iqatun rubama wahim xaa wاlxaariث ibnu miskiin imaam nasaa-i marka xaris ibn skin warramay ayuu leeyahay qira'atan calayhu an asmac can ibni wahbin wa cabdullahi ibni wahb can yunis ibni zayd alayli can ibni shahab maxamed shahab zuhri waa imaamkii qaala akhbarni waxay warramay ibraahim ibn cabdillahi ibni xunayn waa iqa ana abahu abihiis waa iqa isna waa ninka la yidhahdo cabdullahi ibni xunayn xadata wuxuu sheegay anahu isaga samic inuu ka maqlay caliyan sayd cali radi allahu taala qaala inuu yidhi nahaanii waxaa ii diiday rasuul rasulka wuxuu ii diiday sal slm an aqra inaan akhriya raakican anoo rukuucsan aw saajidan anoo sujuudsan saas ayuu leeyahay sayid cali radia allahu tacala an arda ilahay fadliga subxaana wa tacaala habeenkii naga baaqday oo habeenkii ay soo gelaysay ahayd axadda soomahin habeenka isaga ahaa cashirkiisii waan soo gudnay ma habeen kasta waxaan ku daraynay hal ku daraynay haddii aan sidaan ku wadna ka warramo aad bay u fiican lahayd insha allah waan isku dayaynaa bidn illah caza wajal hada wallahu aclam wsala allah waslm abdi rasul mustafa